bismi illaahi araxmaan raxiim gabaygan waxaa la yidhaha magaciisa gelbi waxaanu ku bilaabmayaa sidan mar baad geedi loo raray abaar geli habaas weyne mid halkuu gurigii degay mid kale deebta gelayaaye ganuncee la fuuqsaday mid kale dib u galshayskaaye galada gabadhi weeyaane nin kastaa miduu gaasirow galab la haasaaway niyaddiisa ay gow ku tidhi goohu ladi waaye guurkeennu waa laba dariiq oo iskarab yaalle waa gabadh la qaadiya miday guurti bixisaaye guurtidu miday bixinaysaa geedka loo tegiye gar cadaawe maayshir waa siiye gedhweyntaba gedhweyn kale ayaa laga horgeeyaaye walabaanistay heeti wale gaafa hadashaaye oy niman ku geeraarayaan gabay ku sheegaane geelkagama joogsado ninkii caashiqeed galaye waayeel galaal dhowrayaan garab ku siinayne hadday laxajooladu gees tahay oo lays afgaran waayo ama gabadh ka weyn lagu xidhiyo gaban horaan siiye oo gabantu way doonan tahay geoska ku adkaysto ama xeer guyaal hore taxnaa loo gaftirinaayo garta lagu xabaasho halkaa la isgirgirin waayo inankii gemiin iyo xanuun laba mooye inantiina goob kale ayay geedha la qabtaaye kala gurashadoodiiyo faqaysheed ka garataaye marka uu waxgaradkii hadlo in tala go-aan joogto inta gooni loo kala baxaa laysku xaadhaaye garaw shiiyo layskula noqdaa oo godob la baajaaye soomaali waa gibin codeeye dhaqan ku gaadhaaye jawaab iyo gabaatiga markii laysku gacan qaado inankii guddoonsaday xil weyn guudka laga saariye waa gob iyo caadkeed inay gabadha hooyaane sodoodiina guubaabaday dumarka gaadhsiinne qoldolooladaa laga jiraa gacalku taageeriye mara goodi dheer iyo xariir lagu gadaamaayo subageenna gunyada inin ugu galaalaane gadaal iyo hor baa laga maraa labada gooyoode gaban loo xambaarshaa oo waa lagu gardaajaaye gelbis iyo damaashaad aroos loog imaamadiyo gujiyo eemidii kale ayaan idin garwaaqsiine gabadhii la qaadana haddaan idin garwaaqsiine hadduu gunyo badan waayo u goosan kari waayo gidhlig iyo gammaankaoo lamadan golaha keenaynin yaradku ka gebangaabsadaa geed fadhiisigae kii oo faygamuurkii sitiya laba go-oo maydhan dabadeed iskaafkaafaya oo ganafka taagaya gaashaanka iyo teerig iyo gamas intuu qaato gayiguu ka soo xulan miday goboodu saarayde ganaan iyo galduuri iyo nugaal aradka gaaroodi gadhka saylaha geeskaa bariya gaarisiya faafan haddii aan galbeed uga rogoon herar ku gaadhsiiyo gadilaa gadaankaa ayuu gaadhka soo marinne haddii guuto loo wada degiyo jeesas kala gaar ah gabbal kama tagaayo dhulkuu galala faayaaye sidii gaadawo inuu libaax guura bahaleeye hadduu gaga bannaan kula kulmiyo garangar hoosteeda wuxuu gacanta soo qabanayaa tima gamaanleeye marka ay la garatay dharkiyo guran hubeediye gaagaabsi baa loo dusaa gaatin caarada eh gifta jaanta bay dhawrayaan geelu yuu didine gih hadduu yidhaah ruux qufacay way gabbanayaane miska geringartiis iyo harkay gudub u raacaane raadkooda gadayaan hadhow yaan la soo gurine kayn laba markii laga gudbay geydhu kaba duusho wiilo orob ayaa la holladaa amase gooshaashe gelin reerka laga jiitaday socod gelayaani gashigaa ninkii lagala tegay raadcawo u geliye gooray noqoto deyn baa ku maqan waa waase gudayaaye awdan geeda isku baxay webiyo gaafkooda garbada iyo xeeliga iyo xaasgacanka soo raacay jeertuna gadoodaysa oy guraysa raadkaaga wiil le gaatamo biciid goray hadaafaya goodur xarar leh garanuugta iyo geriga dhaadheerba doofaarad oo garab ka daaqaaya qarandida guclaynaysay ee rooraysa gantaash iyo qobxaanyada dhidada gaar u fidhimaysay coofaadhka gebangaabsaday ee guladka buuraaya gurdanka iyo qoobkaba dhirtoo wada gariiraysa maroodiga dhex gaardaynaya iyo goosha iyo aarka shabeel giirle gunufaadhur waa waaharmcod guuxaya golli dacwo weer gaaban iyo dhidarga maamaysan guduudana casiy gulufa iyo guutaamayaalo maskur guurta goob iyo abees gulingulcaynaya dadka xalaqa goodaadada iyo bahalo guuraaya rag gaylaansan haad soo gabyiday gaydanka iyo boorka korkorkacaya guumaysta iyo salamad geesaasa foorgaluuban geedaha saroo guudka kaga joogta gocondhada iswada haysatiyo micigabaareyda guulaamo roob soo onkaday gelowgu ooyaayo gudoodigu la soo go iyo haydaare marka lala galbado way haween galangalcoobaane ama kabuhu gooyaa oo ay socodka gaafshaane gaargaariyaan oy keliyaha gacanta saaraane gurimad qayladooniyo kioo guluf ka yaabaya fulaha gariirooydaa lagugu soo gaadhiyey geesiga si loogala hadhaa waa la soo gurae haddii galowda warankaad ogeyd lagu gooyo isna wuxuu galaaftaba rag wa iskarab dhigayaaye isagoo gaddaa filanaya iyo inuu ku guulaysto magga bade eh faadumo ayuu soo hadgeliyaaye gahgah buu ku haasaawiyaa gaajayay tabanne googaa ayaa cigan leh googaa ayaa cadan leh tii ogeda la baadhaayo sheekooyin gaagaaban baa laysu gelayaaye inay gaarinimo leedii iyo garasho dheeraad ah geeldaasi hadalku u dhigi gibi la saaraaye tuquntaa ganoodeeyana waa iska garataaye inuu ka orirmaanan yahay iyo geesi hanan doona markaasay mid un goodaa labada geesoode oy godol ku keentaa hadhow ama gabnowdaaye gobol kale haddii reerihii lagu gayoon waayo oo uula sii gudaa caways qadow gabaahiira meel garabdhig luu seexiyaa gaadhna ka hayaaye haddii gudgudo roofeliya aan qaadin go-iisuu isugu laabiyuu geeska uumiye gidda caawadaasoo dhan buu gamahaa diidaaye hadba waxay gandoodaba markay gorodda hayn weydo gelin dhexee sidii cawshabay yara gamaartaaye markuu soo guduuto corkii gees yar ka iftiimo yuu gacalo io toos yidhaa jiidhkii waa gibine iyadoon iskunguumin bay diijin maradii sidii gool markay jimicsato ay gudub u soo eegto laba gobol dhexda u kala goduu farax u guuxaayey gosha naaska yara muuqdaybuu yarahan hanguudaaye xishood baa gelayuu haddana gacanta laabaaye gumar iyo galool iyo maraa xilidalaygahabana markaynu gaarka u niqiin miduu ka soo gooyo caday buu gasiin uga dhigaa galacda waagiye rag jacaylka wou golongolaa kuna goldheerowye gadaasay ku wada beegsadaan go' iyo laayaane goodoon wuxuu la soo mara xaraad gaajo iyo iyoomba sidii giir loo aar oo ilmaha laga unuungooyey loo sida gondaalkiisii oo dabagahleynaysa isna goroy sidiisii holdhaa garabka taagaayo oo geesh malaykaad wado iyo gacan nabaadiino oy soo gardaadihin ayay ku soo hoyanne gaban loogu wehelyeelay iyo gaban la maaneeye meherkaa dabeed loo galaa lama gorfeeyaaye gadixaa weleyday fashaageela badisaaye garcadaadiskaa meel habboon lagu gumeeyaaye saamihii guduudnaan jiriye kabadu waa gaare gembi saahiye weyn baa aroos loo gimaamadiye googoos hariiryele docaha lagu giraamaaye iyo ciyaarta afrikada lagu garaacaaye toddobaad gaddaasaan weglada loogu kala goyne marka gool aad lagu joogsado iyo wanantiga aad goostay gadhka culimmadaa loo gashaa xeedhiyo geedalehe gow ka siinin mawliidka oy gebagabeeyaane guuleed ayaa looga tegi gacaladiisiihe oo guulahay loo barayaa ubad gargaaraaye sidii aar guyaal badan qabay oy gaaji kala goysay gaadada ka fuuloo barkada geeye miranaysa galalaati wou ridi ninkii gaaxsanaan jiray galxoobiyo karuur baa u yaal gocay liskeedii hawgala si wacan hawshabaa loo leeyahay geeska waa la suubaanayaa gaatiree adage galka lagu cidhiiriyey midida xanaftu goysaaye in ha fiidhi gadaankiy tollaa sow la garan maayo gelbis